<coughs> alxamdu lilah wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi aجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimam abu cabdillah mxamed bn ismaaعil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعalى baabu dacawaat الnabiyi slى اllahu عalayh waslm wuxuu ku saabsan yahay ducooyinkii nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam ducooyinkaasoo ah jawaamicu lkelim kelimooyin jaamico ah oo macno badan ay xumbaarsan yihiin ducadaasoo ah waxaa qofka uu u baahan yahay adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba inuu ilaahay u suubiyo wixii shar ahna ilaahay ka badbaadiye subxaanahu wa tacaala qaala xadahanaa moxamed bnu bashaar qala xadathana cabdulmalik bnu sabax qala xadathana shucba amiru lmuminiina fi lxadiid ibn lxajaaj alwasidi can abi isxaaq asabeeci camr bn cabdillahi alhamadani can ibni abi muusa can abihi alashcari radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu nabigu kaana wuxuu ahaa yadcuu kii ku ducaysta bihada ducaa ducadanu ku ducaysan jiray oo in badan uu nabigu calayhi salaatu wasalaam badin jiray rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf khatii'atii gafkayga wa jahlii aqoon jahligayga waxaan jahli u sameeyo iyo aqoon la-aan oo qofka wax allaale wixii dunuub ah oo uu la yimaado walow kaana caaliman qof cilmilaba ha ahaadee hadduuba uu macsiyo iyo dembiga qofka ku dhaco jahli baa ku xumbaaray jahli oo markaas xaaladaa la taagan yahay cadamada ilaahay iyo muraaqabadiisii iyo kawarhayntiisii iyo aragga ilaahay iyo maqalka ilaahay ayaa markaas qalbigiisa ka maqan marka nooc kafle ah ayaa ku dhacaysa oo uu aqoontiba ka tago inama ataubatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaala toobadda waxaa iskale kuwa xumaanta samaynayo bijahaala ku samaynayo macnaheedu ma aha qof jaahil ahon diinba garanaynin unbaa towbad laga aqbali ee culamadu waxay yidhaahdaan qof kasta oo irtakaba danban ow macsiyatan faqad jahila jahli buu ku dhacay iyo aqoon la-aan iyo qaflo iyo halmaan iyo markaas inuu garan waayey muraaqabada ilaahay saareed subxaanahu wa tacaala wa israafii iyo xadgudubkeyga <clears throat> aan la imaado mujaawazat lxaddi xaddi inaan gudbo umuurta oo idilba ilan waxaa lais amray waxa la yidhaahdo dhexdhexaad cibaadada oo dhan iyo mucaamalaadka oo idil waxay ku socdaan wasat waana waxa ummaddeena lagu tilmaamay wakadalika jacalnaakum ummatan wasata marka israafka waa mujaawazat alxaddi fi kulli shay in wax walbaba xaddi lagu xadeeyey iyo qadarkii lagu qoondeeyey aada gudubto marka wixii sidaas oo kale oon xaddi loo baahnaa aan dhaafay ilaahu noo dhaaf fii amri umuurtayda kullihi ideelkeed fii amri kullihi amru lcibaada amru lmucaamalaad xuquuqdii waajibaadkii wax oo dhan iyo wamaa yi ladii dembigii iyo dunuubtii anta adigu allow aclamu bihi adiga taqaana minii aniga oo wixii dembihaa ilahay isagu mar walba waa ogyahay ka qarsoon iyo ka muuqda intaba ilahay waxba laa takfa minhu khaafiya waxba ilahay kama qarsoona subxana wa tacaala laa takfa canhu khaafiya wax ka qarsoon qarsoonyahay ma jirto sirtu agtiisa waa calaaniya waxa inaga agteenna qarsoon ee qofka uu leeyahay meesha laguma arkayo ilaahay agtiisa waxba kama kama qarsoona marka wixii inaga intaan samaynay aan halmaanana ilaahay laa yansaa subxaana wa tacaala ma halmaamayo wamaa anta aclamu bihi minii adiga ogtahay ilahu ii dhaaf allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf yani nabiga alayh salaam tawaaduciisa fiiri iyo siduu yanطarixu amaama rabi اlcaalamiin ilahay hortiisa subxaanahu watacaala uu mar walba iskuu bihinbihinayo oo dembi dhaaf uu uweydiisanayo isaga oo ah mid loo damaano qaaday oo ilaahay uu ballan qaaday inuu kii hore iyo kii dambaba ilahay u dhaafay subxana wa tacaala maca dalika waxaa weeyaan masaladan waxaa la yidhaahdaa tawaaducan wa tacliiman tawaaducan wa tacliiman hadalka soo socdaana waad kasii fahmaysaa allahuma kfir lii ilaahu idhaaf khaطa'ii gafkayga kulahu idaalkiis iyo wixii dembiga ku dhaca wacamdi oo khata iyo qasad la-aan u sameeyey wa camdii qasad waxaan u sameeyan u kasay wa jahlii wixii aqoon la-aan iyo ilduuf u iga dhacay wa hazlii wixii ciyaar ciyaar iyo kaftan aan u sameeyey wa kullu dalika intaas dhammaantood cindii agtaydu ahaaday ufiirso waxaasaale waa nabi maxamed sal ly slam wa kullu dalika cindii waa tawaaduc uu nabigu calayhi salaam isliidaayo waman tawaadaca lilahi rafacahu allah qofka ilaahay dartii u tawaaduca oo martabadiisa iyo mansiladiisa ilaahay hortiisa hoos u dhiga oo mar walbaba makrigii ilaahay aan ka cabs aan maaratay aan aaminin khowfka ilaahay ay mar walba ku jirto qofkaa asagaa ilaahay kor buu u yeela subxaana wa tacaala qofka mu'minka waxaa lagu yaqaanaa alkhawfu maa alixsaan alkhawfu maca alixsaan qofka munaafaqa iyo kaafirkana waxaa lagu yaqaanaa isaaa maa almni isaaa maca alamni muminkii isagoo ixsaan samaynayo oo khawf iyo cabsi la imaanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisi dhowraayo ayuu haddana cabsanayaa waladiina yuutuuna maa aatow wa quluubuhum wajila ayaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la imaadayay layiri la imaanayo ayay haddana quluubtooda cabsanaysaa munaafiquna isaa iyo dembi iyo xumaan buu ku jiraa haddana wuxuu leeyahay waxba dhib ma laha iyo aniga jannaan geli iyo ma sii aha makrigii ilaahay aamin buu ka yahay subxaana wa tacaala makrigiisana waxaa ka aamin noqdo un dad gaalo ah oo ilaahay aan ka cabsanaynin oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo qaharkiisa aan garanaynin unbaa ilaahay subxaanahu watacaala ku dhiirada allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday oo dunuubahoo qadiima azamaan xilligii hore cumrigayga aan sameeyey iyo wamaa akhartu wixii haddii marsaday oo zamankii dambe cumrigayga aan la imaaday wamaa asrartu wixii aan siraystay oon bannaanka dhigin oon qarsaday iyo wamaa calantu wixii aan muujistay waa kala culus yihiin ogow alisraar waliclaan asrartu maa asrartu wamaa calantu a ah, wixii aad samayso adoo keliga ah iyo wixii aad bannaankaba la imaatood ku dhiirato intaad alla ku xishoon weydo qofka xishoon waayo oo diin uu ilaalin waayo haddana addoommihii ilaahay uu ka xishoon waayo kaasaa sii daran waa kii nabigeena dhihi jira calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii mucaafaa ila almujaahiriin kuwa mujaahiriinta ah mooyeene ah mujaahiruunta ah mooyeene ummadda intooda kale waa la cafinayaa nacna qofka waa qof taxaddi samaynaya oo ilaahay dembigaa uu galayo inuuna maaragtay cabsi iska dhaafe wax maaragtay uu ka baqayo habayaaragta inaysan jirin waxad rabta samee oo kale ga dhiganta wamaa asartu waxaan saraystay wamaa calantu waxaan muujistay banaanka aan la imaaday ilahu ii dhaaf subxaana watacaala tan sirtaa laftirkeedu dunuub alkhalawaat baa la yihahdaa iyadoona waa laga digay dunuub alkhalawaat dembiga qofka uu markuu dadka ku dhex jirana uu iska dhowri oo marka uu keligii yahayna uu ku dhiirani taana waxaa weeyaan waa qof dadka wejigoodu un caabudaya oo dadka wejigoodu un iska ilaalinaye alla ka cabsida dhabta waxaa weeyaan in qofku markuu fursad u helo dembiga iyo macsiyada wax maanic aho markaasi maadi aho bashari aho uu ka baqaayo ama aad ceebowdid ama ama lagu qabtaa ama ama wax lagu yeelaa midnana ayna marka una ka baqaynin markaas inuu ilaahay subxaanahu watacaala muraaqabadiisa intuu fiiriyo oo alla ka cabsada wa tacaala markaasay taqwadii dhabteed ay imanaysaa ah, waa kuwa ilaahay ka baqaaya bilgayb ah, marka ay baqan yihiin oo dadka ka baqan yihiin waa lagu fasiray waxyaalaha qaybiyaadka ah waxaasoo dhanba marka waa midii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii uu gurigii islaamta ay intaasu albaaba soo xirxiratay gurigeeda uu ku noolaa ee imraat almelik uu dhihi jiray inii akhaafu macaad allahi inahu rabbii axsana mahwaaya iyo qul inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yawmin cadiim iyo ninkii gabadha la hadashay daata xasabin wamansabin oo haddana yiri inii akhaafu allaha raba alcaalamiin ilahay baan ka baqayaa wataa marka cabsida dhabtaa iyo xaqiiqada ahee dhabtaa ah wey qofka marka uu wax ka baqaayo bani aadama iyo wax uu ka xishoonayo iyo wax markaasi ceeba uu ka baqaayo aysan jirin oo dembigii iyo fursadiina ay iskugu hagaagto xumaantii uu samayn lahaa markaa inuu ilaahay keligii ka cabsado waxaa lagu helay hooska ilaahay oo la harsado yowma alqiyaama maalinta qiyaama allahuma kfir lii ilaahi ii dhaaf maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu anta almuqadimu baa tahay allaha muqadimka ah ee hor u qaado ee hormariyo oo kor u qaado qofkuu rabo wa anta almu'akhiru allaha dibdhiga ayaa tahay liman shaa qofkuu doono oo qofna muqadim baa laga dhigayaayo kor ba ilaahay u qaadaya subxaanau watacaala ilaahay darajadiisu kor u qaadi dembigiisuu dhaafi rifcana waa u soconaysaa dembi laga hobinaya u soconaysaa qofna hoos buu u dhacayaayo xumaan iyo macsiyo iyo dembi iyo dibdhacnimo umumarba ku jiray oo mutaakhir buu noqonayaa midii ninkii ahaa balcon baa colay culamada qaar ku fasiraan uu ilaahay ka sheekeeye u yidhi walow shi'naa la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah ilaahay hadduu doono aayaadkaas iyo diinta iyo xikmada uu siiyey kor buu ilahay ugu qaadi lahaa laakiin hawadiisi markuu raacay ayuu ilaahayna hoos u dhigay nasu llaha fanasiyahum ti weeyaan yani marka ilahay halmaamin bu ilahayna halmaamaya oo dib dhigayaa saxaabada nabigu la hadli jiray alayh salaatu wasalam waxaasuu dhihi jiray saxaabada markuu ku arkay hawoo yar dibdhaca hore usoo dhaqaaqa oo soo hormara qoob ma dibdhacaan ilaa ilahi u ka dibrido subxaana wa tacaala wa anta adigu allow calaa kulli shayin wax walba qadiirun waad kartaaye qudradiisa iyo awooddiisa ducadaasoo dhanba inuu kaa aqbalo oo shay walbood ilaahay weydiisata uu ku siiyo oo wax walba ood ka magangashay uu kaa dhaafo oo uu kaa magangeliyo awooddiisa waxba kuma aha subxana wa tacaala wax u ka badh male wax ka nusqaamayana male ilahi subxaana wa tacaala xadiidku xadiis saxiixa weeyaan oo bukhaari iyo muslim baaba soo saaray min ariiqi abi isxaaq an ibn abi muusa can abihi xadiidka isaga ah qala lmusanifu raximah llahu tacaala xadathana ibn lmuhana maxamed ibn muhana alcanazi qala xadathana cubaydullahi ibn cabdilmajid qala xadathana israa'iil awogiis buu ka warinayaa israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq baa la dhahaa xadathana abu bakr abu isxaaqin abu isxaaq camr bn cabdillahi alhamadani nacam Eh, sabci wey an abi bakr bin abi muusa wa abi burdata axsibuhu axsibuhu waxaan u malaynayaa axsibuhu waxaan u malaynaya can abi musa inuu ka wariyey abu musa ashcari marka laba odaaba asagaa dhalay ayib can inabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yadcuu kii ducaysta allahuma kfir lii ilah idhaaf khatiiatii gafkayga iyo dembigayga wa jahlii jahligayga iyo wixii aqoon la-aan iyo ilduuf iyo kafle markaa igu dhacday aan u sameeyey waisraafii xadgudubkayga fii amri umuurtayda gudahooda aan xadgudbay oo waxa laga rabay inaan xaddaas aanan dhaafin wixii aan dhaafiyey ilaah i dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii waxaad iga og tahay oon anigaba iskaba halmaamay ama aman ogeyn ilah i dhaaf <clears throat> allahuma kfir lii ilah i dhaaf hazlii hazligayga hazligu waa did ljiddi wuxuu qofka qasad iyo jiddi iyo maarata ukas iyo camdi un u samaynin ee iska kaftan kaftan uu sameeyey wa jiddi iyo ukaskayga wa khaطiihi gafkayga iyo camdi ukaskayga nacam wa kulu dalika dhammaan intaa cindi agtaydu ahaaday marka waxaa wey alictiraafu bitaqsiir bayna yaday illah in la ictiraafo gaabin iyo taqsiir qofka bini aadamka mar walba inuu leeyahay oo dunuubta ilaahay uu ka galay uu qirto waxaan ku soo maray sayid listikfaar abuu laka abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidambii dembigaygana waan ictiraafaya ilaahay waan garanayaa nacam laakiin qofka hadduu yidhaahdo wax walbaba maaragtay anigu waa ii fiican yahay jahlina maaratay waxa la yihahda imama hayaba ninkii qaaruun ahaa wixii lagu cadaabay bay ahayd kibir iyo isweynaysiin iyo aqoon buu sheegtay inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii buu yidhi sidaasuu yidhi nabi maxamed wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam kullu dalika cindii intaasoo idilkhada iyo jahli iyo aqoon la-aan iyo waxaasoo dhan kulu dalika cindii saasuu lehy tawaaduciisa sala allah alay wasalam marka lamaa tawaadaca arasuulu rafacahu llah walamaa takabara qaaruun wadacahu llah qaaruun markuu kibray oo isweynaysiiye oo samaawaadka isgaadhsiiye isagoon gaadhsiisnayn dhulkii baa ilahay la gooyo oo ardo ayuu sii socdaa nabiyullaahi moxamed casir alayhi salaatu wasalaam asagoo rafiiqul aclaa ah oo darajadiisa ay saaran ay dheer tahay oo ay u korayso inta rufaqaha mid kuwa u sarreeya ilaahay gaadhsiiyey bale ka koraysiiyey ayuu leeyahy wakulu dalika cindi xadathana abu caasim annabiil can xaywa ibnu shureyx qaal xadathana cuqba bnu muslim samica aba cabdiraxmaan alxubali can sunaabixiyi buu ka wariyey can mucaad bni jabalin radia allahu canhu qaal akhada biyadii annabiyu sala alla ly slam akhada waxaa qabtay biyadii gacantayda annabiyu nabiga caleyhi salaatu wasalaam gacantu i qabtay waa nooc weheshi iyo istinaas ah waa nooc soo dhoweyn ah waa calaama min calaamaat alxubi iyo jeceelka iyo kalgaceylka qofkaad jeceshahay gacantaad qabanaysaay oo gacantiisaas inaad qabato ood usoo dhawaato ood u waxay kamid tahay saaxiibnimada iyo jeceelka iyo maxabadii kamid tahay faqaala markaasuu nabigu wuxuu yihi yaa mucaadu mucaadow qultu waxaani labayka waan ku ajiibay rasuul allah ijaaba bacda alijaaba qaala wuxuu yihi inii anigu uxibuka waan ku jeclahay allahu akbar waa nabi maxamed sala allah alay wasalam nasiibka saxaabigaha fiiri inii anigu mucaadow uxibuka waan ku jeclahay buu yihi qultu waxaan idhi buu yidhi wa aniguna wallahi baan ku dhaartay uxibuka waan ku jeclahay taakiid bu sameeyey limaada laa yu-akid rasuul maxamed alayhi salaatu wasalaam hadduu leeyahy waan ku jeclahay inuu asagana maxabadii qalbigiisa kasoo go'do oo deena uu ta'kiidkaasi qasamka iyo dhaartaas ku adkeeyo ayaduna waa mudan yahay waana wallahi uxibuka waan ku jeclahay iskumana dhowahadee nabi maxamed sala allahu alay wasalam maxabada uu ka helaya ka badan maxabada mucaad laga helay qaala wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaya xadiidka qofkii ku dhaha uxibuka waana wallahi uxibuka inaad tira ama wallahi uxibuka ama axbabta axabaka allahu kamaa axbabtani saad ii jeclaatay ama axabaka allahu aladii min ajlihi axbabtani allihii aad daraaddii ugu jeclaatay ila jeceelkaa waa maxaba lilah ilahay darti weyaane allah ha ku jeclaado hadallada noocaas inaad tiraahdaa fiican waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii aad jeceshahay inaad u sheegtana riwaayo kala caddaysay nin saxaabi oo yanaba allo ninkaa waan jeclahay ma u sheegtay buu yii maya orad u sheeg buu yidhi si maxabadaas dee isagana uu kugu qaado oo labadiina mutaxaabiin aad u noqotaan labada dhinacba maxabada inay ka socotaa la rabaaye la ilaaliyo wax allaala wixii turnaan turra ah iyo wixii ha dhaawici kara maxabadaasna la dhowro qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam marka naseexadii baa bilaabatay qofka muxibka ee jecel qofka uu jecel yahay muxuu u sameeyaa naseexa iyo wanaag iyo khayr iyo ficni iyo waxba u taraa marka wixii ugu wanaagsanaa baa loo taray mucaad qaala nabig wuxuu yidhi allaa ucallimuka miyaana ku barin kelimaatin kelimooyin taquuluhaa aad dhehayso fii duburi kulli salaatika salaadaada gadaasheeda salaad kastoo tukanaysa gadaasheed maku baraabuu yidhi qultu nacam haa yaa diidi karaa qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa allahuma acinnii ilah igu kaalmee calaa dikriga dikrigaada oo dikrigan ilaahay uu yidhi in badan dikrigiisa badiya udkurullaha kathiira ilaahay uu leeyahay waxaa weeyaan ma badin kartid hadduuna ilahay kugu kaalmaynin marka in kaalmo ilahay la weydiisaa la rabaa suu ilaahay kugu hanuuniyo oo kugu sahlo dikri badan allahuma acinnii ilah igu kaalmee calaa dikrika dikrigaada wa shukrika shukrintaada nicamkan faraha badan aan helayna maalin iyo habeenba een iska halmaansannahay xasuusteeda iyo shukrinteeda iyo inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadiso ilahay nagu kaalmeeyo calaa dikrika dikrigaadi iyo xusaada wa shukrika shukrigaadi iyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaaggeeda iyo wanaajinteeda cibaadadii inay wanaagsanaato unbay wax ku noqonaysaa oo hadday noqoto kamkii iyo hadday noqoto kayfkii iyo hadday noqoto qalbigii intaba ay wanaagsanto qalban qaaliban qaalaban xusni cibaadatika cibaadada wanaagsanaata cibaadadu waxay xasan ku noqon markii laba shardi la helo ikhlaas iyo alla darti mutaabaca iyo nabi maxamed looga dayday sala allahu aleyh waali wasalam markaas waxay noqonaysaa cibaada xasana cibaada xasana liyabluwakum ayukum axsanu camala fudayl ibnu ciyaad muxuu ku fasiray axsanuhu muxuu ku fasiray aswabuhu ah, waakhlasuhu aswabuhu waakhlasuhu buu ku fasiray ka sawaabka waafaqsan ee sunada jidka nabiga waafaqsan ikhlaasna oo ku jiro ah fi suurati lkahfina waa lagu khatimay faman kana yarjuu liqaaa rabbihi falyacmal camalan saalixan camalan saalixan itibaacii weeyaan iyo sawaabkii walaa yushrik bicibaadati rabbi axadana ikhlaaskii weeyaan labadaasoo laisku darayna waxay soo gelayaan laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah bay soo geli laa ilaha illa allah waa ikhlaas lcibaadati lilah ifraad cibaadati lilah muxamedun rasuulu llahina waxaa weeyaan itibaac oo cibaadadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo laga daydo nabi moxamed sala allah aleyh wasalam xadiis saxiix wey axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i ibn xibaan iyo xaakim inta way soo saareen qaala musanifu raximah llah xadathana musadad bn musarhad khalifa qaala wuxuu yihi qaala waxay dhaheen xadathana bishr bn fadl qala xadathana ajurayriyu an abilwardin an abi moxamed alxadrami can abi ayub alansari qaal qaala rajulu nin baa yihi cinda nabiy nabiga agtiisa alayh salaam alxamdu lilah salaad baa lagu jiray markaasu wuxuu yihi marki samica allahu liman xamida la yihi ayuu wuxuu yihi rabbana walaka alxamdu xamdan kahiiran ayiba mubaarakan fiih waa nin wax markaasi baray ma jirto ijtihaad buu la yimid ijtihaadkaas iyo waxa lala imaanaya nabiga agtiisana waxay ku xidhan tahay nabiga inuu kuu qiro iyo inuu ka anfiyo labadaasay ku xidhan tahay sawaabkeeda iyo eeda marka wuxuu yihi alxamdu lilah ilahay baa xamdi iyo mahad iskale iyo hanaa iyo amaan xamdan mahadin iyo mahad kathiiran fara badan dayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey saddex wasfi iyo tilmaam buu ku sheegay xamdigii kathiiran wey horta waa badan yahy dayiban haddana weeyaan oo waa shay dayib ah oo wanaagsan oo tayada ikhlaaskeeda uu wanaagsan yahy o ikhlaas loola yimid oo haddana aan wax nusqaana aan lahayn ilahay xamdigiisa iyo tanihiisa wax nusqaana ma laha dayib wey mubaarakan mid la barakeeyey fiih xamdigaas la barakeeyey amd mubaarak mubaarakna waxaa weeyaan thabaatu lmawjuud wa ziyaaratih wixii ilaahay marka mawjuudkaha oo sugnaada iyo in ziyaado lagu daro ayaa barake la yihahdaa thabaatu lmawjuud wa ziyaadatih si mawjuudkaa la haystay oo kuu sugnaaday iyo ziyaado ilaahay uu kugu daray ayaa barake la yihahdaa a marka ilahay baa iska iskale subxaanahu watacaala nicamta dhammaanteed iyo wixii ziyaado oo dhan ba ilahay baa iska leh xamdan kathiiran fara badan dayiban wanaagsan mubaarakan fi la barakeeyey bacdi riwaayaat ba waxaa soo aroortay xadiid marka adoon baa wuxuu yihi alxamdu lilahi kathiira ama dikri ilahay buu la yimid kathiiran buu raaciyey lafdigaa kathiiran markaasuu malagii wuxuu yidhi ilaahay seen u qoraa seen u qoraa xamdan kathiiran fara badan kathiiran wax xadda ma leh badan baa layidhi seen u qoraa markaasuu ilahay wuxuu leeyahay malagii wuxuu ku leeyahay uktub kathiiran kamaa qaala cabdii kathiiran waxaad qortaa adigu kathiiran qor siduu addoonkayga u yidhi kathiiran adigana u qor ilahay baa masaaxada ay leeg tahay iyo haayada ay gaadhsiisan tahay iyo inta ay dhan tahay kathiiran taasi rabbi baa garanaya subxaana wa tacaala marka dikrigu inaad tiraahda kahiiran tadaacuf iyo labalaab ayuu ku imaada iyo ziyaada ayuu ku imaadaa waa hal eray oo haddana ajir fara badan iyo wax fara badan laga helaayo fa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam ba wuxuu yihi man saaxibu lkalima kelimada ninka ku hadlay waa kuma saasuu nabig alayh salaam ujeedada nabiga su-aashaas waxaa weeyaan tanwiih waay iyo ninka asagaa inuu abaalgud u sheego oo u ammaano oo uu ka farxiyo saasuu nabigu rabaa calayhi salaam laakiin saxaabadu saxaabiga si kale u fahmay cabsi baa gashay ama lagugu haystaa waxaan wax nabiga aad ka baratay may ahee asalna waxay ahayd wixii nabiga laga barto in lagu hadlo ayaa asal ahayd tanuu marka cabsaday fa sakata waa aamusay ninkii wa ra wuxuu arkay anahu asagu hajama inuu weeraray min anabiyi nabiga calayhi salaam xaggiisa calaa shayin shay inuu ku weeraray keliha uu nacaayo inuu la yimid iftiyaat iftiyaatku waa gacan dhaaf gacan dhaaf inuu la yimid oo in maaragtay la qaato awaamirta nabiga hadyiga nabiga tacliimta iyo aqoonta nabiga la daba socda ayay aheyd oo ittabicuu walaa tabtadicuu tiibuu marka xoogo wuxuu ka baqay in maanta uu la yimid wax hujuum ah oo gacan dhaaf ah annahu hajama min annabiy nabiga calayhi salaam dhinaciisa calaa shay inuu ku weeraray keliha uu necab yahy wuxuu nabiga nacayo inuu maarata ku eh, gacan dhaafay fa qaala markaasuu nabigu wuxuu yihi man huwa waa kumaan inin iri ninka hadalkaa ku hadlay alxamdu lilahi xamdan kathiira tayiban mubaarakan qofka yihi waa kuma falam yaqul muunan ku hadlin ilaa sawaaba sawaab iyo wanaag buu ku hadlay wax saxu ku hadlay wixii ikhlaaska asaga wuxuu u taallaa laakiin sawaab weeyaanoo xaqay waafaqday oo sharcigay waafaqday waa kuma ninka asaga markaasuu bannaanka usoo baxay faqaala rajulu nin baa yidhi ana aniga wey arjuu biha alkhayra khayr baan anabi allow ka rajaynayay oo niyad wanaag iyo ikhlaasna way igu jirtay sawaaban haddaad tirin labadii shardi waa laga helay marka <clears throat> arjuu biha alkhayra khayr baan ka rajaynaya oon ka rabay cindigayga iyo niyadeeda iyo ikhlaaskayga adiguna waad sheegtay falam yaqul ilaa sawaaban marka nasiib badnideedi wey nasiib baan ku helay markaa sax baan waa ajir iyo thawaab buu isla helay fa qaala wuxuu yihi waladii nafsii biyadi nabiga alayh salam wuxuu yihi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtee ithbaatu lyadi lilahi subxaanah ayaa laga qaadanayaa in ilahi yad loo loo ithbaatiyo qur-aanka iyo sunnada intooda mutawaatir ku tahay waana yad ilahay ucunanta subxaana wa tacaala asaga taliiqu bijalaalihi sidaa ay ilaahay ku sheegay un baana ku maraynaa anagoo og inay sifatulkamaal xumbaarsan tahay oo dhamaystiran tahay anagoo dhinaca kalena og inuuna makhluuqiisa shabahaynin subxaanahu wa tacaala laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasir u ku sifaysany markaasu wuxuu yihi waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay ra waxaan arkay halaathata cashara malaka saddex iyo toban malag oo yabtadiruuna u kala ordaayo ayuhum koodii yarfacuhaa kor yeelaya kelimadan ilallahi ilahay oo kor yeelaya qofki ilahay xaggiisa u kor yeelaya oo qaadi saddex iyo toban malag baa ku kala tartamaysa oo mid walba ilahay anaa qaadi iyo anaa qaadi tartan bay usoo galeen saasuu nabiga sala allah aleyh wasalam yihi riwaayo saxiixaha waxay leedahay sida maxfuudkana ay tahay bidcatun wa thalaathuun bidcatun wa thalaathuun soddon iyo dhowr malag ayaa u kala oroday asalka xadiidkuna muslim ayuu kusugan yahay xataa musanifka bukhaari fi saxiixi uu kusugan yahay aslu xadiid min riwaayati rifaaca marka xadiidkan waxaa kaloo laga fahmayaa in nabiga sala allahu alay wasalam khasaaistiisa ay kamid yahay inuu malaa'igta arko oo saxaabadoo joogto oo arkaysa oo la fadhida nabiga alayh salaam waxayna arkin baa nabiga la tusi jiray alayhi salaatu wasalaam oo waad garanaysaa salaat lkusuuf waa kii nabiga jannada la tusay waa kii naarta la tusay waa kii waxa ku jira ee lagu cadaabayo camru binu luxay oo yajuru qusabahu jiidaaya mindhicirkiisi ayaa nabiga la tusay alayhi salaam haweenaydii hirada iyo bisada maaragtay intay meel ku xidha cuntada u diiday ee waxba aan siinin iyadii oo bisadii ama yaanyuurtii ama baashi lagu cadaabayo ayuu nabiga la tusay caleyhi salaatu wasalaam marka waxyaalahaasi oo dhan waa wax mucjizo ah oo nabigeena ilaahi subxaanahu watacaala uu ku khasisay in waxyaalaha qeybiyaadka loo muujiyo oo loo kashfiyo oo la tuso sala allahu aleyh waali wasalam ayuhum yarfacuha ila allah waxaa kaloo ka qaadanaysaa culuw llahi subxaanahu wa tacaala ilahay inuu sareeyo khalqigiisa o dhan ka koreeya subxaana ayuhum yarfacuha ila allah liannahu rafcigu waxa weeyaan laa yakuunu ilaa ilaa jihati alculuw xaggaa iyo saraynta xaggaa unbuu noqonayaa rafciga iyo korayntu ya ilayhi yascadu alkalimu tayibu walcamalu saalixu yarfacuhu oo kale weeyaanoo acmaasha saalixada ilahay baa loo koryeelaa subxaanahu wa tacaala naam xadiidku waa saxiixu ligayrihi lafdigaas mooyeene bidcatun wa baa maxfuuda lafdiga saddex iyo tobanka ah waxaa ka xoog badan in la yihahdo soddon iyo dhowr malag bay ahaayeen wax u kala ordaayay marka hadalkaa isagaa marka wuxuu noqday hadal wanaagsan oo sunaa oo hadiya ninkaas saxaabiga eh ijtihaaday kama qaadanayna hadda waxaan ka qaadanaynaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo iqraariyey oo sugay masalo marka waxay noqotay iqraar ah oo xadiiska saddexda qaybood oo ku sugnaada qayb kamida ah ayuu galay iyo weliba qowlkiisi oo uu kusi taakiidiyey qaala xadathana abu nucmaan maxamed bnu fadl qaala xadathana saciid bnu zayd qala xadathana cabdilcaziiz bnu suhayb qala xadathani anas bnu malikin radi allahu canhu qaal kaana nabiyu nabiga alayh salaam wuxuu idaa araada markuu doono an yadkhula alkhalaa khala inuu galo qaala wuxuu dhihi jiray meelaha lagu xaaji gutee musqulaha iyo banaan haddaad joogtana sidaasa xoog badan culamada ay rajaxayaan leeyihiin iyaduna waa lala imaanayaa idaa araada an yaqdiya xaajatahu markuu doono inuu xaajadiisa guto idaa araada lafdigan hadda daahirkaa culamada idmaar bay marar badan idaa dakhala axadukum alkhala ya alfaad badan kuso aroortay markaasay soo saaraanoo u qadaraan oo dhahan idaa araada marka taqdiirkaasna waa kan maanta waa ku cadiya xadiidka idaa araada markuu doono an yadkula alkhalaa inuu galo qaala wuxuu dhihi jira allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa altaji wa aluudu bika waxaan kaa magangeli min alkhubuthi walkhabaa'ithi alkhubthi iyo alkhubuthi labadaba waa la xarakeeyaa marka min alkhubuthi iyo a ah, khubuth jamcu khabiith bay noqonaysaa khabaaithna jamcu khabiitha ayuu noqon haddii khubthi la yidhaahdana dhukraan aljini walkhabaa'i fi inaatha aljini shayaadiinta kuwooda lab iyo kuwooda dhadiga ayay noqon iyo wixii xumaanoo idilba ilah kaa magangelaya sidaasuu nabiga dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka waa ducada la akristo markii musqada la gelayo ilahina wuxuu kaaga xifdinayaa shaydaanka iyo iyo jiniga iyo madaradiisa iyo dhibkiisa ilahay kaaga dhawri meelahaasoo ilan ku jiraayo aan dikrika ilahay lala imaanin markii gudaha lagu jiro markaasuu kaaga faaidaysan karaa marka xirsixion inaad la imaato ilahay kaa xifdiya subxaana watacaala loo baahan yahay oon badino oo in ilaalino nafteena caado ga dhigno allahuma ini acuudu bika min alkhubthi walkhabaaith riwaayo kale oo saxiixa waxay ku dartay bismi in bismi laga horreysiiyo bismi illahi allahuma ini acuudu bika min alkhubthi walkhabaaith riwaayo kale waxay caddaysay bismi illahina waxay daawo ka tahay jinniga inuu cawrada bini aadamka arko ayaa lagaga xijaabaa cawrada bini aadamka inuu arko ayaa lagaga xijaabi marka araggiisii iyo madaradiisiiba bismi illahidaasa lagaaga badbaadinaya allahuma ini acuudu bika waxaan kaa maangalaya min alkhubsi iyo wlkhabaayi shaydaan kiisa lab iyo kiisa dhadiga ah qaala alimaamu raximah llah xadathana malik bnu ismaaciil qala xadathana israail bnu yunus bin abi isxaaq an yuusuf bin abi burda can abihi aabihiis abi burda can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu aha nabigu idaa kharaja min alkhala musqushii hore markii hore la gelayo waan ogaana digrigeedii markuu kasoo baxana qaala wuxuu dhihi jiray gufraanaka lafdigaasaa sax o sawaab ah, ah Eh, ducooyin kale oo kutubta qaar ku qoran baa jirta ama axaadiista qaar daciifa kusoo arooreen marka kuwaa ma sugna ilaahigii yarzuqay cunto i siiyey wixii dhibaana iga soo saaray waxaa in la yihahda gufraanaka as'aluka waxaan ku weydiisanayaa allow gufraanaka dambi dhaafkaada eh, ikfir lii ila idha gufraanak gufraanakadaasna waa qur-aanka xataa kusoo aroortay fi suurati lbaqara qabla aakhiri aaya qabla aakhiri aaya aayadda u dambaysa midda ka horeysa ilahi gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ufraanaka ilahu dambi dhaaf baan ku weydiisanaynaa xadiis saxiixa weeyaan marka dambi dhaafkaasi munaasabada loola imaanayo qofka markuu masuusha ku jiro ee uu marka kasoo baxo qufraanaka inuu yidhahdo dambi dhaaf weydiiso wejka arrintaasi iyo munaasabada ka dhexaysa culimmadu waxay ku cileynayaan ay ku shababeynayaan sababo ay kamid tahay xilligaa meeshaa qofka uu ku jiro dikriga lama imaado marka hadduu dikrigaasi muddadaa uu ka yargaabiyey oo dikrigi ilaahay waqti kastaba inaad badisaan ahayd aad ka gaabisay intaasi qusuur iyo gaabin inaad isku xumbaarto oo qufraanaka ilahu noo dhafaa tirada wax taqsiir iyo gaabin ah ama may ahayd nicamtaa rabbi uu ku siiyey oo hadduu ilaahay ku quudiyey oo ku waraabiyey oo caafimaadku siiyey oo cuntadii caloosha aad gelisay ilaahay hadmi iyo inay maaragtay cuntadii caloosha lagu shiido oo lagu kala shaqshaqo oo midii nafciga ku ahayd jidhka u ahayd iyo wixii kaadi noqonay iyo wixii madaro ahaaye saxaro ahay qashaa lasoo daaday intaba ilahay uu ku kala hurgufay oo wix xumaanana kaasoo saydhay wixii kalena uu jidhkaadii caafimaad iyo xoog iyo maaratay vitamiin kuu geliyey waa nicam aad u weyn shukrigeedana sidii la rabay looglama imaan karo qusuurkaas iyo gaabintaa shukriga laga gaabiyey gufraanaka ilaah noo dhaaf ayadana waa la yidhi qaala xadathana ibraahim bn mundir qaala xadathana bakr bn sulaym sawaaf qaala xadathana xumayd bn ziyaad alkharaaq can kuray mawla bni cabaas qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas wuxuu ahaa qaala kii yidhi kaana nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yucalimuna kiina bara hada ducaa ducadan u firsa ducadan kamaa sidii yucalimunaa uu noo baro asuura min alqur'aan suurad qur'aanka kamida siduu noo baro ayuu noo bari jiray qur-aanka maxaa marka laga maxaa la rabaa dabdi xuruufihi in xuruuftiisa la dabdiyo xifdigiisa la sugo aan maaragtay la khaldin xifdigiisa siduu ilaahay usoo dejiyey subxaanahu watacaala loo barto loo xifdiyo sidaasaa marka la baranayo loo baranaya qur-aanka marka sidaasoo kale ducadana loo barin tashbiih weeyaan saasaa loo bari kamaa yucalimuna suura min alqur'aan qur-aanka siduu noo beri jiray nabi alay salaam waxaa kale oo laga qaadanaya ahamiyadda ducadan ay leedahay ihtimaamka iyo ahamiyada ducada la siiyey sida qur-aanka barashadiisa ihtimaam loo siinayo marka halkaasa iyaduna waju shabaha acuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda cibaaduraxmaan baa lagu ammaanay waxay leeyihin rabbana srif cana cadaaba jahanama ina cadaabaha kaana garaama ilahu cadaab jahanam naga leexi marka acuudu bika min cadaabi jahanam ilahu jahanama cadaabkeedaan kaa magangelaya ayuu nabiga aleyh salaatu wasalaam maalmaha qaarkood asagoo naarta ka sheekeynaya wuxuu yihi cadaab jahanam markuu sheegay wa ashaaxa wajha wejigu intuu nabiga leexiyey alayh salaam wejigiisa isbedelay gacanta saasoo wax ka gabanayo acuudu bika min cadaabi jahanam jahanam cadaabkeeda ela kaa mahangelaya markii la tusay kasuufka salaada isagoo ku jira jahanamo bidhaanteeda u arkayna waa gacanta intuu saa yiri nabiga alay slam asagoo iska gabanayo kale gadaal gadaal usoo siqay marka waa afdac mandar wax la arko oo la fiiriyo waxa ugu foolxun weeye saasuu nabig ku tilmaamay alayh salaam ma arkin maanta wax ka fool xun waxaan arkay acuudu bika min cadaabi jahanama wa acuudu bika waxaan kaa mahangeli min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa qabrigaasi iyo maxalkaasi foosha xun isaguna iyo cadaabka ka dhalanaya ee keligii qofka lagu cadaabayo ee keligii lagu naarayo ee mugdi iyo foolxumo iyo qarmuun o dhan iskugu tagay meeshaas wax ilahi laga magangalay wey ducadan ayadaana salaada gudaheeda ayaa lala imaadaa atixiyaadka akhrikiisa wa acuudu bika waxaan kaa mahangeli min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal masiixu dajaal fitantiisa masiixu dajaal waa sharu haayibun yuntadar wax soo socdoo la sugaya wax ugu shar badan buu nabiga ku tilmaamay alayh isalaatu wasalaam waa masiix masiixo ishu ilahi oo masaxan waa dajaal oo kadib iyo iftiraa iyo tamwiih been iyo maaragtay e, been umasho iyo wax maaratay sax aan ahayn oo dadka sax ooga dhigo ina saraxaadin buu wataa nooc sixi buu wataa waacuudu bika waxaan kaa magangelaya min fitnati lmaxyaa nolosha fitanteeda inta aan noolahay inaan fidnoobo ta diinta ugu sii daran fitnada walmamaati iyo geerida fitanteeda khaatuma xumada iyo su-aalu qabrigaa soo gelaya acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati alqabri qabriga fitantiisa fitnat lqabrina waxaa weeyaan in kelimada xaqa qofka lagu sugo waayo oo ilahay muminiinta uu yidhi yuthabit llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira marka kuwa gaalada wayudil llahu aalimiina wayafcalu maa yashaa weeyaano aalimiinta ilahay waa ka leexinaya laa ilaha ila allahu iyo kelimada xaqa way ku hadlaan iyo muxuu ahaa in eh, rabbi allah iyo diin ilislaam iyo hada muxamed sal alla alay slam inay dhahaan ayaa laga leexinayaa hahah bay dhahayaan marka fitnat lqabri weeyaan ilahay wax laga maangala wey subxaana wa tacaala qofka ilaahay ka maangala can niyatin wa ikhlaasin wa tadarucin wa khushuucin ilahay subxaana wa tacala ma hojinayo ilahay ma hojinayo qofkii badya ducadan oo mar walba ku ducaystaa oo qalbigiisa xaadir uu yahay oo ducada ka run tahay oo ikhlaas ka tahay ilahay subxaana wa tacala addoomihiisa camalka saalixa la imaada ma hojinayo hoojin maayo ilahay subxana watacala wuu nagu sugay biidn illah xadii saxiixa ah weeyaan fi saxix muslimna waa ku sugan yahay qala xadathana caliy bn cabdillahi qala xadathanii ibnu mahdiy cabdiraxman can sufyan athawri can salama bni kuhayl can kuray mawla bni cabaas can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaasin radi allahu canhuma qaal bitu waxaan baryay cinda maymuuna habareertay maymuuna agteedaan baryay waa wiil yaroo kuray ah iminka waa la saaxan karaa maxaarimtiisa waa la saaxan karaa waxba dhibaata male walow zawjkeediiyo ninkeediiba ha ag joogo eh, bitu cinda maymuuna habarirtay maymuuna binti alxaarith oo hooyadiis oo lubaaba binta xaarithi walaala ahaayeene alhilaaliya faqaama nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa istaagay habeennimadii markii fiidka hore xoogu yar saaxday ayuu kacay ibnu cabaasna waa soo jeedaa ujeedadu u imaadayna nabiga inuu muraaqabeeyuu rabaa oo salaada nabiga iyo salaatuleelkiisa habeenkii inuu ogaado oo uu barto oo saxaabada u gudbiyuu rabaa saasuu rabaa ilma yar buu nahaa dhowr iyo toban jir ah faqaama nabiyu sala allah alay wasalam fa aataa xaajata xaajadiisii buu soo gutay nabiga calayhi salaam fagasala wajha wejigiisiibuu dhaqay wayadayhi gacmihiisina waa dhaqay uma naama waa saaxday oo wejigayga gacmo intuu dhaqay ayuu iska yar saaxday uma qaama haddana waa kacay fa ata alqirba sibraarkii biyaha ay ku jireen waa weel maqaar laga sameeyey ama harage ayuu nabigu yimid fa adlaqa wuxuu furay shinaaqahaa xarigeedi xarigga ku xidhnaa ilan wuxuu leeyahay cazaali wax la yidhaahdo iyo af weyn oo lagasoo laga soo dhaamiyo iyo cazaali oo saymo oo wax la geliyo lagu xidho yana la weysiisanaysa kale ayaa looga furiy biyihi ay imaanayaan fa adlaqa wuxuu furay shinaaqaha xarigeedii uma tawada'a waa weysaystay nabigu wuduu'an weyso bayna wuduu'ayn laba weyso dhexaysa oo weysadii nabiga ahaan hal tawada'a anabiyu maratan maratan tawada'a maratayni maratayni tawada'a halaata halaata xadiis saxiixa saddexaas soo aroortay marka hal iyo saddex waxa u dhexeeya waa laba wey tawada waa weysaysta wuduan weyso bayna wuduu'ayn laba weyso udhexayso lam yuktir ma badinin xagga biyaha daadintooda iyo xagga maarata xubnaha saddex midna waqad ablaqa waase ku xeel dheeraaday imlaaqu waxaa weeyaan isbaaqulwudu in xubintii waajibkeed la dhaqo waxayna lagu yar daro sien maarata iyada aynan aynan u gelin wax looga tegin maa laa yatimu lwaajibu illa bi fa waajibtii weeyaane marka waa ablaqa waana ku xeel dheeraaday maca dalika biyo badan lama daadinin waysadii saddex saddex may aheen laba aheed sidaas wey fa sallaa waa tukaday nabiga calayh salaam salaatuleilkii u galay faqumtu markaasaan na istaagay buu leeyahay ibnu cabaas fatamataytu markaasaan Ah, tamadigu laba macno waa lagu fasiraa ka koobaad waxaa weeyaan jimicsi yani wax hurdaad iska dhigi oo uu soo jeeda inagalclaynaya xal oo dhan marka wax hurdo iska dhigayo hadda hurdaad ka kacayo shaqa dhina ku kacayo markaasuu deena yar jimicsaday kadib deena ibnaha kala qaad soo baxay tamadi waa la yirahda waxaa kaloo tamadigu in qofka uu dhuutaalay dhuutaalay socodka oo si yar gagabasho oo fal iyo sun lagu istaagayo ayaan u socday buu leeyahay si aan nabiga alayh salaam oo tukana u garab istaago oo salaada oo la tukado Eh, taana waa lagu fasiray tamaaytu fatamaaytu karaahiyatan oo nacaya an yaraa inuu nabigu u arko anii kuntu inaan ahaa abqiihi kii isaga dhalbaayey inaa isaga dhalbaayey attaqiihi riwaayo kale arqubuhu riwaayo kale taasaana xoog eh, lagu fasiraya inaan nabiga muraaqabeynay oon ilaalinayay oon xaloo dhan fiirsanayay suuna igu malaynin ayaan jijimicsaday oo waxa duurdalka gacan iska dhigay fatawadaatu waan weysaystay faqaama markaasuu nabigu istaagay yusalli isagoo tukanaya faqumtu ana waxaan istaagay cinda yasaarihi xagga bidixdaah bidixda baan ka istaagay buu yiri waana sawaab maaha midig in laga istaagay aheyd fa akhada nabigu wuxuu qabtay biuduuni dhegtayda fa adaaranii waa isoo wareejiyey can yamiini dhanka midigtuu i keenay oo qof keliya imaamka iyo adiga haddaad tihiin imaamka midig midig baad ka istaagaysaa midig ayaad kasoo istaagi sidaasaa hadyigii nabiga sala allahu aleyh wasalam oo uu saxaabadiisa ku samayn jiray hadday maaragtay ay gafaan sida ibnu cabaas iyo riwaayooyinka ay kasoo arooray xadiis jabaar iyo ayb fa adaaranii can yamiini midig buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu iisoo wareejiyey buu yiri marka intaasi socodka ahna limaslaxati salaad weeyaan oo salaadda waxba ma yeelayso talaata khadawaadna maba gaarayso saasaa culamada ku fasiraan intaa gadaal uu maraayana almunfarid khalfa safi ma soo gelayo isaguna oo intaa uu gadaal soo maraayo xaaladaasi iyada lagu jiro lagu tilmaamayo qofka safka gadaalka istaaga keligiis fatataamad way dhammaystirantay salaatuhu salaadiisii min alleyli habeenkii uu tukaday halaata casharata ragca saddex iyo toban ragcadood bay ku dhammaystirantay oo laba laba laba laba laba laba u tukaday uma awtara uma dajaca waa saaxday nabiga calayhi salaam fanaama waa saaxday xataa nafaha ilaa uu ka khuuriyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa kuurinaya <clears throat> markuu saaxdo kaana idaa nafaa markuu saaxdo idaa markuu saaxdo nafaqa waa khuurin jiray marka kuuradun wax ceeba ma aha nabiga alayh salaam baa la iimaan jiray oo quurin jiray calayhi salaam faaadanahu bilaalun bilaal baa wuxuu ogeystiyey bisalaati salaadii salaadii subax waa la gaaray ee nabiga alla kac buu yihi fasallaa waa tukaday sunadii ka horeysay kaasuu faradkana tukaday walam yatawada mana soo weysaysanay nabiga calayhi salaam maxaa yeelay min khasaaisii bay kamid ahayd <clears throat> nabiga inuu hurdada aynan weysada ka burinin leanna sideeda hurdadu xadath ma ahee waa madinat lxadath sidaasaa marka laga hadlaayo riwaayooyinka iyo xadiista waxay ishaarayaan iyada laftirkeeda sida eh, waxa soo baxay eh, ama neefta ama kaalida ama saxarada xadad u tahay ayagoo xadad oo maaha ee eh, waa madinat lxadath walidalika madinadii haddii meesha ka baxdo oo qofku uu fadhiisto asaga oo mutamakin maqcadatu ala ardi dhulka si fiican salka u saaray cinda shaaficiya waa ka leeyihin wa sida a ah, bacd riwaayad ka fahmeen tan marka waa sidaas oo kale nabiga alayh salaatu wasalaam madinat lxadath meesha matalaatiisa alayh salaam oo qalbigii haddii uu tago laga cabsan lahaa inay wax soo baxaan qalbigii baa nabiga aleyh salaatu wasalaam xaadira tanaamu caynaah walaa yanaamu qalbuhu sala allahu aleyh waali wasalam qalbigiisa ma saaxan jirin marka qalbiga markuu idaa naamat alcaynaani oo qalbigii istiqraaq kudha markaasay eh, furmaysaa gadaash dambe marka sidaas nabiga aleyh salatu wasalam isagu ma ahayn oo qalbigiisa waa ka ogaa in waysada ka jabtay inayna ka jabin waa ogaa sala allahu aleyh waali wasalam wa kaana fi ducaai ducadiisa waxaa kamid ahaa allahuma ajcal fii qalbii nuura inuu salaada gudaheeda ku akriyay bay riwaayadan ka muuqataa riwaayo kalena markuu usii socda masaajidka nabiga alayh salaam ayuu akrin jiray allahuma ajcal ilaahu yeel fii qalbii qalbigayga nuuran ilaahu nuur yeel qalbigii buu ku horreysiiyey xubnihii uu ilaahay ka baryaya inuu nuur u geliyo qalbigii leannahu meliku lacdaa waya qalbiga oo qalbiga hadduu hagaago xadiidkii nabiga alayh salam ida sala sala jasadu weeyaan wida fasada fasada aljasadu kulu alaa huwa alqalb qalbigaasa xukuma abu hureyra wuxuu dhihi jiray alqalbu meliku lacdaa waljawaarixu junuuduh wljawaarixu junuuduhu yani qalbigu waa boqor waa boqorkii xubnaho idilba xubnahan kalena waa xubnuhuna waa junuudiisi ciidankiisi wey marka ninka boqorka meeshuu mara madaxda mare ay xubnuhu marayaan hadduu qalbiga hagaago inta kalena way raaci qalbiga ilaahu nuur iigeli nuur liimaan iyo yaqiin iyo maxaba aan ilahay diintiisi jeclahay iyo alle iyo rasuulka jeclahay ilahu qalbi iigeli yahdi llahu linuurihi man yashaa qofkuu rabo ilahay nuurkiisa ku hanuuniya ilah nugu hanuuni wa fii samcii aniga maqalkaygana nuuran ilaahu nuur yeel o khayr iyo wanaag iyo nuur uun aan adeegsado iyo qur-aan dhegaysi iyo iyo wixii wanaagah iyo muxuuha diinta iyo nafciga iyo wixii faa'iida ahaa wa can yamiini midigtaydana nuura ilaahu nuur midigtna iga mari wa can yasaari bidixdeeda nuuran ilaahu nuur yeel meel nuur yimidna shaydaan ma imaanayo uu ka carari wa fawqii korkaygana ilaahu nuuran nuur yeel wa taxtii hoostaydan nuuran ilaahu nuur yeel wa amaamii hortaydan nuuran ilaahu nuur yeel wa khalfi gadaasheedan nuuran ilaahu nuur yeel wadim lii nuura dim li nuura cadiima ilah nuur weyn isii i weyne qaala qurayb wuxuu yihi wa sabcan toddobana fi taabuut toddobana waxay ku sugnaadeen sanduuqa taabuutkaasi riwaay qaar bad riwaaya bacd culamaha qaar waxay ku fasiraan in uu kurayb leeyahay toddoba shay oo markaa xifdigayga aanan ku haynin oo xifdisnayn oo sanduuqa igu jirtaa jirtay laakiin walad min awlaada cabaas kamid ahaa ii fasir ii sheegay ani laakiin sanduuqayga ku jirtay waxaa kaloo lagu fasiraa taabuutku waxa weeyaan waa jirka jirka iyo waxyaalaha gudihiisa ah ayaa laga hadlayaa sida santuuqa jirkii baa uga tilmaamay waxa ku jirana waxay ku dhex jiraade marka falaqiitu waxaan la kulmay rajula min waladi cabaas cabaas caruurtiisa kamida ah oo cabaasiyiinta kamida ah. faxadathanii bihina wuxuu ii sheegay toddobadii fadakara wuxuu sheegay casabii seedahayga walaxmi ilaahu nuura nuur yeel walaxmi hilibkaygana nuura nuur yeel wadamii dhiigaygana nuura ilaahu nuur yeel wa shacri tinahaygana nuura nuur yeel wabasharii jirkeyga iyo maqaarkeyga nuuran wadakara khaslatayni laba khaslo kalena waa sheegay labadaa khaslana almukhu walcadmu waa la yidhi wa mukhi nuuran mukhi waa maskaxda wey wa cadmi lafaygana nuuran nuur ilaahu yeel xadiis saxiixeynka kusuga wey xadiis thaabit can rasuuli illaahi sala allahu aleyh ali wasalam qala alimamu lbukhariyu xadathana cabdilcaziz bn cabdillahi qala xadathana cabdilcaziz bn muxamedin can cabdilmajid bn suhaylin bn cabdiraxman can yaxya bn cabaadin abi hurayra abi hubayra can saciid bni jubayri can cabdillahi bni cabaasin ibn cabdilmualib radi allahu canhuma an cabdillahi ibnu can cabdillahi ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa ida qaama min alleyl habeenkii markuu kaco salaatuleilka fa sallaa uu tukado salaata sunadeedii witirkii faqadaa salaatahu salaadiisa u guto oo dhameeyo yuhnii cala allah ilahay buu ammaani jiray bima huwa ahlahu wuxuu mudnaa ammaantuu mudnaa bu ilahay ku ammaani jiray uma yakunu min aakhiri kalaamihi hadalkiisa u dambeeya ducada wuxuu dhihi jiray allahuma ajcal lii nuura ilahu nuur yeel imka ducada salaada ka dambaysa weytan iyadoo sii socodka masaajidka la socdana way soo arortay allahuma ajcal lii nuura ilahu nuur iyeel fii qalbii qalbigayga ii nuuri qalbi nuuray waa qalbi iimaan iyo islaamnimo iyo taqwo iyo xishood intaba uu ku jira wey allah wixii xumaanahay oo didkooda ahaana laga saaray wajcal lii ilaahu yeel nuura nuur fii samcii maqalkayga wajcal lii ilaahu iyeel nuura nuur igeli fii basari aragayga wajcal lii ilahu iya nuura nuurin can yamiini midigtayda wa nuura nuura can shimaali bidixdayda wajcal lii nuuran ilahu nuur ii yeel min bayna yaday hortayda wa nuura nuur min khalfi gadaashayda wasidnii nuuran ilahu nuur ii ziyaadi wasidnii nuuran ilahu nuur ii ziyaadi wasidnii nuuran ilahu nuur ii ziyadi oo ku celiyay rasuulka sala alla slam ahmiyada ay leedahay nuurka iyo iimaanka iyo yaqiinta iyo waxaasi wanaagaa qofku inuu helo oo qalbigiisa caqiidada ay ka dhisanto oo ilahay wixii shar oo dhan ka xijaabo ahmiyada ay leedahay laga qaadanayo munaasabada ka dhexaysa in ducada nuurka ah ilaahay laga baryo iyo salaadana waxaa ka dhexaysa munaasaba ka dhexayso nabiga waa ki yihi calayhi salaatu wasalaam asalaatu asalaatu nuur salaadu waa nuur buu nabiga aleyh salaatu wasalaam uu yihi wuxuu kaloo yihi bashir lmashaaiina fi ulami bashir lmashaaiina fi ulami binuuri attaam oo binuurin tam ila eh, nuur taama ugu bishaaree dadka mugdigay xiliyahaas salaada masaajid u usocda tukanaya dadka ayaa nuur taama ugu bishaaree saxiixu isnaad wa xadiid <clears throat> qala xadathana ismaaciil qala xadathani mari can abi zubayr maxamed bin muslim can daawuus alyamani can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma kana rasuulu llah rasuulka ilaahi wuxuu alayhi salaam idaa qaama ila salaa salaada marku u kaco min jawfi leyli habeenka bartankiisa qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamdu idaa adaa xamdi iskaleh soo ma artid taqdiim alcaamil cala macmuul wey xamdi dhammaantii adaa iskaleh makhluuq laguma xamdin karo makhluuqa waa lagu shukrin karaa laakin alxamdu laka hebel ma dhihi kartid allahuma laka alxamdu xamdi adiga unbaa jamiil ah oo sifaatulkamaal ay la socoto kamaal kale ilaahay baa iskale ho axad ka soo haray ilaahay oo kamaal leh boqol kiiba boqol leh ma jirto anta nuuru samaawaati samaawaadka nuurkoodii baa tahay munawiru samaawaati waa lagu fasiray min almalaaikati walmakhluuq allaha nuuriya nuurna ilahay magaciisay kamid tahayoo isagana maaratay waad ku tilmaami kartaa anta nuuru samaawaat baad tahay samaawaadka nuurkoodi walardi ardada nuurkoodi waman fiihina inta udhexaysa nuurkii abuuray iska lahaa walaka alxamdu xamdi adiga unbuu kuu sugnaaday anta adigu qayaamu samaawaat qayaam iyo qayuum walaado waa isku mid weeyaan qayuumu samaawaat samaawaadka allaha maaratay uquma alqaa'im binafsihi baa qayaam la dhahaa alqaa'im binafsihi bitadbiiri khalqihi walqaa'imu ligayrihi axadka naftiisana uquma ee wuxuu oga baahan yahay makhluuqa uusan jirin makhluuqiisana tadbiiriya ayrkiina uquma shu-uuntoodii arrimahooda idil allahaas wey allaha qayaama allaha qayaama wey oo asagana maarata waa xay alla nool wey oo naqsi una ku jirin mawdna ilaahay subxaanahu watacaala iyo dhimashada waa ka nasahan yahay wax allaala wixii naqsihaa ee mawd u dhawaa oo hurdo iyo mxuu ahaa lulma ahaana waa ka nasahan yahay subxaana watacaala laa taakudu sinatan walaa noon baa la raaciyey ah, marka qaaim binafsi wa ilahi subxaana watacaala makhluuqa koonka oo dhanna asagaa tadbiiriya oo maamula umurada uquma subxaana tacaala marka xay iyo qayuum oo isa socota iyaduna culimadu waxay ku tilmaameen ismullahi alacdam ismullaahi alacdam magac ilaahay acdamkaha ah. saddex aayadood qur-aanka kariimkaa ah lagu sheegay fi suurati albaqara aayat lkursiy allahu laa ilaha ila huwa alxayu lqayuum fi suurati ali cimraan biloweeda aliflaamim allahu laa ilaha ila huwa alxayu lqayuum fi suurati daha wacanat lwujuhu lilxayi alqayuum oka marka waay dhh ismullahi dhaxda baa kusugan aladi ida su'ila bihi ajaab magaca ilahi hadii lagu weydiisto uu ka ajiibi lidalika ya xayun ya qayuum ya xayu ya qayuum intaad tiraahdo ducada inaad waafican tahay wlardi walaka adigunbu kusugnaaday alxamdu xamdi dhammaantii anta adigu rabu samaawaati baa tahay samaawaadka rabbigood walardi iyo ardooyinka rabbigood baa tahay iyo waman fiina wax udhexeeya anta alxaqu allah xaqaha tahay wujuudkaada waa xaq daatadaada waa xaq sifaadkaada kamaalkaa iyo wacdigaada waciidkaada intaba anta alxaqu wa wacduka wacdigaada yaboohaaduna alxaqu xaq weeyaan dhab weeyaan oo wixii aad yaboohada mamarata ma garamartid waliqaauka kulankaada maalinta qiyaama alxaqu tanna waxaa weeyaan aliimaanu bilbacthi wey in la rumeeyo bacfiga iyo soo saaridda ilahay markaasaa lala kulmi waliqaau kulankaada alxaqu weeye wljanatu jannaduna xaqun weeyaan wanaaru naartuna xaqun weeye ay thaabit weeyaan makhluuqaho mawjuudoo jira haddadanba ahlu sunnahu sidaasay qabaan in labadaba hadda ay abuuran yihiin oo ilahay subxaana wa tacaala uu khalqay oo ay dhamaystiran yihiin haddaba nabigeena rwaa baa la tusay sala allah aleyh waali wasalam bikhilaafi maa dahaba bihi lmuctazila waghayrihi min alfiraq wasaacatu saacadda qiyaamo xaqun xaq weeyaanoo thaabit aho isagu baana garanaya xilligeeda ilahi subxaanah watacala maa garan lakin annagu nuuminu imaan jaazima waan rumaynaynaa allahuma laka adiga keligaa uma aslamtu ku islaamay ku hogaansamay wa bika adiga umaan aamantu ku rubeeyey xagga jawaarixda islaamnimada daahirka adigan ku islaamay xagga qalbiga iyo iimaanka baatinkaana adigun baan ku rumeeyey wa calayka korkaada umaan tawakaltu tala saartay ictimadtu umuurteeda oo dhan adaan kuu tala saartay awood iyo xeelad iyo quwad midna madihi wa ilayka adiga xaggaada umaan anabtu usoo noqday u toobadkeenayaa oo usoo laabanaya wa bika adiga umaan diintaada iyo difaaceeda umaan khaasamtu ku doodaa oo cadaada diinta min alkafarati walmunaafiqiina walmalaaxida waasxaabi asxaab walbidac intaba bika khaasamtu adiga diintaada iyo daraada umaan oladoodi wa ilayka ilaa sharcika wa kitaabika wa sunati nabiyika umaan xaakamtu ka xugun dhigan haddaan xugun u baahdana waxaa weeya faruduuhu ila allahi warasuul labadaasaad nasiisaan ku noqonaynaa fakfir lii ilahu ii dhaaf maa qadamtu wixi aan hormarsaday oo dunuuba iyo wamaa akhartu wixii dembi on gadaal kala imaaday iyo wamaa asrartu wixii aan siraystay oo xumaana iyo wamaa calantu wixii aan muujistay anta adigu ilaahii ayaa tahay macbuudka xaq aha cibaadada iska lahaa laa ilaha ilah la caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane marka ihbaatu luluhiya warububiya lilahi subxana wa tacaala uluhiyada cibaadadana isaga baa iska leh rububiyada koonka iyo maamulkeedana isaga un baa iska subxaana laa ilaha ilaa anta kelimo cadima wey laa ilaha illaa anta iyaduna oo ducooyinka in loo dambeysiya ay fiican tahay xadiiskan fi saxiixayn buu ku sugan yaha haabid weeyaan qala xadadana waliid bnu salixin qala xadadana cubaydullahi bnu camrin can zayd bn abi unaysa can yunis can ibni khabaabin can naafic bn jubayr bn mudcimin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kana nabiyu sala allah alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yadcuu kii ku ducaysta o dhahaa allahuma inii asaluka alcafwa ilaahu waxaan ku weydiisanayaa caf yani maxwu dunuub maxwu dunuub dunuubta ilaah iga tir alcafwa dunuubta inaad iga dhaafto wlcaafiya asalaama min kuli min kuli alaafaat walbalaaya walcaafiya iyo badbaado aad naga badbaadayso aafo oo dhan fi dunya adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba in wixii aafaad ah oo ama adduuna ama aakhira ah aad naga badbaadiso allahuma ina asaluka alcaafiya ilah waxaan ku weydiisanayna caafimaad iyo ilaalin iyo xifdi iyo aafaadkaad naga badbaadayso fi diini diinteeda gudaheeda inaad caafimaad noo geliso diintii oo la fahmo oo haddana laga laga wixii afkaar xumaa o dhan iska dhowro oo haddana marata jidkii wasadka ahaa ee dhexdhexaadka lagu socdo caafiyo wey wa ahli ehelkeyga ilaahu i caafi i ilaali wastur cawratii cawradeeda ilaahu astur cawraduna waxa weeyaan kula maa yustaxya min alqabaaix wax allah wixii laga xishoodo xumaana ama ficil ama qowxa hataba cawray noqonaysaa cawradii jismigaheedee jirkaheedna ayadana way soo gelaysaa wax lagu asturo oo lo ilaaliyo ilaah noo sii wey noona ilaali cawradaanada ayna faydmine cawradaada inay faydanto cantatabkii baaba kamida duqahay cantatabka cawradiisa iska faiidanta taalaya nar walba maarata aan isjiyeysan karin loo dhaqaay waxaas dhan wastur cawrati ilaa cawradeeda astur wa aamin rawcatii argagaxeega iyo cabsideedana ilaah noo nabad nabadgeli iloogu badan aamin ilahu nabadgeliyo naziir naga nabadgeli rawcatii meeshaan ka cabsanayno wixii argagax iyo cabsi iyo qawf ah ilaahu amaan iyo nabadgelyo noogu badel wey waxfidnii ilaahu ilaali min bayni yadaya hortayda iga xifdi min kuli shuruur sharoo oo dhan ilah xifdi iga dhowr wa min khalfii gadaasheedana shar o dhan ka badbaadi wa can yamiini midigteeda ka badbaadi wa can yasaari biixideeda xumaan oo dhan shar ka ilaali wa min fawqii korkaya ilahu shar o dhan ka ilaali acuudu bika ilah waxaan kaa maangalayaa an uqtaala in lay dilo an uhlaka fajwa iyo ihtiyaalka la yihahda qofka maarata la dilo si qarsoon loo dilo an uqtaala in lay halaago min taxti aniga hoostayga hoos laiga ikhtiyaalo ama dhulka layla gooyo ama uu saxbaa sameeyo hoos layga dilo ilah waxaasaan kaa maangalaya xadiidku saxiix wey yunus ibnu khabaabka sanadka ku jira yunus ibnu khabaab waa la daciifiya lakin xadiidku duruq kale waa leeyahay bazaar ayaa soo saaray xadiidkuna waa noo imaan doonaa min xadiid ibni cumar biisnaadin saxiix ayuu ku imaan doonaa insha allah qala almusanifu raximah llah xadathana caliy bnu cabdillahi almadini aa xadana caliy bn cabdilahi qal xadana marwan bn muaawiya qal xadana cabdlwaxid bn ayman qal xadana cubayd bn rifacat azuraqi can abihi qaal lama kaana yawmu uxudin maalintii uxud markay ahayd ya xadana marwan bn muaawiya qal xadana cabdlwaxid bn ayman soma qaala xadathana cubayd ibnu rifaacata azuraqiyu can abihi qaal lama kaana yawmu uxud markay ahayd waaqacadii dhacday aheed ee sanadkii saddexaad hijrada nabiga caleyh salaatu wasalaam ee cadow uu kusoo duulay madiina munawara markii dambena ilaahay subxaana watacaala dantooda ay lahaayeen ay u uu celiyey inkastoo muslimiin badan ay shahiiday saxaabo badan laakiin ujeedaday lahaayeen mayna gaarin inay muslimiinta baabi'iyaan oo magaalada gudaha u galaan ma dhicin lamaa kaana yowma uxudin wankafa'a almushrikuun mushrikiintii ay gadoomeen qaala rasuulu llahi sala ly slam wuxuu yihi istawuu soo sima soo aruura oo saf gala xataa utniya calaa rabbii rabbigay baan ammaanaya caza wajal fasaaruu waxay noqdeen khalfahu nabiga gadaashiisa sufuufan xalayhiin saf bay galeen faqaala nabigu wuxuu yi allahuma laka alxamdu kuluhu xamdi dhammaanti adaa iskale allahuma laa qaabida axad reebi kara ma jirto oo mancin kara oo xidi kara oo cidhiidhin kara limaa waxa aada basadta adiga allah aada fidiso waxaad fidiso axad qabdin kara oo reebi kara ma jirto irsaaqad ilahay uu dabco inuu waasiciyo qof qabdin kara oo coliidhi gelin kara qofkaa ma jirto walaa muqariba axad soo dhaweyn kara ma jirto limaa baacadta wixii adi aad fogeyso axadki ilaahay uu maaratay fogeeyeyna axad soo dhaweyn kara ma jirto a ah, waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrib qof ilaahay ihaaneeyey oo fogeeyey wax soo dhaweyn kara malaha laha walaa mubaacida wax fogeyn kara ma jirto limaa qarabta axadkaa soo dhaweysa ama liba waxaad soo dhaweysa adiga waxaad jeceshahay ee soo dhaweysana axad foolin kara ma laha walaa muctiya wax bixin kara ma jirto limaa manacta waxaad diidood mancisa adiga allah waxa adiga magac manciso diido axad keeni kara haddii khalqig o dhan isku imaadaan inay nafci bixiyaan ama ay ku siiyaan kuma siin karaan wuxuun ilahay qori walaa maanica wax diidi kara ma jirto limaa acdayta waxaad bixisana wax hor istaagi kara ma jirto allahuma taa waa caqiido wey caqiidat lmuslim weeyaan oo in baar iyo naafic ilaah uu yahay keligiis wax wax mancin kale bixin kara isaga uu yahay wax irsaaqada fidin kale cariiri kale isaga inuu yahay allahuma absud ilahu fidi calaynaa korka anaga min barakaatika barakadaada noo fidi oo ziyaadatan khayrna sii waraxmatika naxariistaadana ilaahay oo noo fidi wa fadligaadana ilaah iyo dheeraadkaadana sii wa risqiga risqigaada ilaahay oo noo waasici allahuma inii asaluka naciima almuqiima nicima muqiima oon nagi oon zuulaynin waxaa soo maray wa bika min taxawuli caafiyatika min taxawul taxawulka ilahay kaa magan galaya yaa laga mageli jira subxana watacaala inu ilahay nicmadu ku siiya kaa wareejiyo ah. allahuma ini acuudu bika alxawru bacda alkown ducadii kale acuudu bika alxawr bacda alkown wixii markaa nicmo a haysatay inaad hoos uga dhacdood kaa zuusho waxyaala ilahay laga magangalay kamid tahay allahuma ini asaluka anaciima nicmadii almuqiim nicma almuqiimka aan ah zuulaynina waa nicmada aakhare iyo jannada weeyaan waa kii dhihi jiray labiid wa kullu nacima laa maxaalata zaahirun ama mida aakharo iyado ma zuusho almuqiim wey aladi laa yaxuulu aan taxawulaynin walaa yazuulu aan zuulaynin laa yaul laa yataxawal ah, dadkii deganaana laa yataxawaluna minha kama zuulay kama wareegayaan walaa yazuulu aan zuulaynin allahuma inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa annaciima nicmaan ku weydiisanaya yowma alcayla faqriga iyo xaajada maalinteeda maalin dadka ay wada baahan yihiin oo dadkao dhanba faqri ay wada qabaan oo dadkao dhan gacmantooda ay madowdahay yaan nicmo iyo barwaaqo ilah ku weydiisanaya wاlamna baan ku weydiistay nabadgelyo ywma alxarbi dagaalka maalintiisa oo cadowa iyo gaaladii iyo aan la dagaalayno allahuma caa'idan bika waxaan kaa maangelayaa min suui maa acdaytana waxaadna siisay oo nicmo ah xumaanteeda oo nicmada ilaahay ku siiyey baa xumaan dhali karta hadduu qofka xoolo yeesho oo boqor mma maal uu yeesho oo maalkii zakadeeda u ka bixinayn zakadeeda una ka bixinayn muxuu noqday suui maa acdayta wey qofka wixii la siiyey xumaanteedii weeyaan xoolihii oo uu tajabur iyo kibir iyo dadkiin wax ku yeelo oo dhibaataa la imaadana suu maa acdaa uma ucdiya wey xoolihii oo uu macaasida iyo munkaraadka iyo akhlaaqda xun u adeegsadana suu maa ucdiya weeyaan marka acuudu billahi min suui maa acdaytana waxaadna siisay xumaanteeda ilah kaa magangelaya wax walba oo nicmaha soo wadageli xoogga ilahay ku siiyey caafimaadka ilahay ku siiyey cilmiga ilahay ku siiyey xoolaha ilahay ku siiyey madaxnimada qofka ilahay siiyey inuu wax xun u adeegsado suu maa ucdiya bay noqon washari maa manacta waxaad naga mancisay eedana siinin oo nicmo ah sharteedana waan kaa maangelayna minaa xagga anaga shari maa manacta waxaad naga mancisay minaa xagga anaga waan kaa maangelayna oo haddii ilaahay nicmo iyo barwaaqo qof kala siiyey ilaahay adiga uu kaa manciyo oo inu ku siinin shar inuu halkaa kuu imaado oo shar la imaata maaha xasadkii baa soo geli ayaga xasadkii baa soo geli oo qofka xaasidkaa wuxuu ku dhacay shara maa munica wixii laga manciyo oo nicam iyo barwaaqo ah markuu dhihi jiray ilaahay baa siiyey u dhihi lahaa ilaahay baa siiyey maasha allah tabaarakallah allahuma baarik wasiid caley uu dhihi lahaa ayuu xasdaayaa marka waxa weye nicmadii laga manciyey loo diiday shar ayay kasoo gaadhay wey washari maa manacta mina wixii aad naga mancisay ilaahay oo nicama sharteeda ilahu kaa magangelaynaa allahuma xabib ilayna aliimaana iimaanka ilaahu na jeclaysii wazayinhu fii quluubina quluubtaanadana ku qurxi wakari ilayna alkufra gaalnimana nanacsii nacsii walfusuuqa faasiqnima na walcisyaana caasinimo iyo inaan ilaahay ku caasino aladi laa yamtailu amr allah ayaa caasi la yihahdaa faasiqna alkhuruuj can daacati illah min daacati illah daacada ilahi laga baxa faasiq la yihahdaa marka faasiqnimo oon daacadaada ka baxno iyo cisyaanan amarkaada diidno ee ilah waan kaa maangelayna wajcalna min alraashidiin kuwa raashidiinta ee hanuunsan u xanuuniya ilaahw nagu dar naga mid dhig allahuma tawafanaa na oofso muslimiina xaalan muslimiin islaam ilah nagu oofso maxaa yeelay walaa tamuutun ila antum muslimuun wey qofkaa unbaa qof liibaanaa qofka tawxiidka iyo islaamnimada ku dhintay ee khaatimada ilahi u hagaajiyay unbaa liibaanay waaxbibnaa muslimiin waaxyinaa na noolee muslimiin anagoo muslimiin haddaan nool lahayna iimaan iyo islaama inaa nagu sug weyaan oo yuthabit llahu aladiina amara bilqawli fi xayaati dunya wa wey wa na haleeshii bisaalixiina dadka wanaagsan alxiqna bisaalixiin nabiy yuusuf ku ducaystay yuusuf ducadiis soomaheen yuusuf ducadiisi udambeysay uu soo dhamaaday mashwaarkii iyo shaqadii iyo hawlihii wuu soo dhamaaday naxantii o dhanna uu soo maray minaxdii faraha badneedna uu ilaahay siiya oo nabinimo iyo madaxnimo ilahay iskugu daray ugu dambeyntii geerida waa laga maarmaane khaatumo wanaagsan ilahay ina weydiisa wey waa waalxiqna bisaalixiin hayra khazaayaa kuwa khizyi iyo dulli ku dhacay hayrkood ilahay hanugu ridin yanaa khizyi iyo dulli hanugu ridin khizigu waxa weeya alwuquuc bidulli lmacsiya alwuquucu bidulli lmacsiya khizyi la yidhahdaa inuu qofka ku dhaco macsiyada dulligeeda iyo xumaanteeda waa khizi waa ihaano waa xumaan waa foolxumo xumaanta qofka markuu dambi ku dhaco jirkiisa isbedelaya oo wejigiisi baa nuur ka baxaya oo akhlaaqdiisi baa xumaanaysa oo qalbigiisi baa qallafayo madoobaanaya oo ilaahay buu ka fogaanaya oo xumaan buu u dhawaanaya marka hayr khazaya kuwa dulloobay ilah waa naga dhigin walaa maftuuniin kuwa la fidneeyey ee diinta iyo maarata laga fidneeyay ilah waa naga dhigin allahuma qaatil ilkafara ilahu gaalada la aladiina gaalada yasuduuna reebaya can sabiilika wadadaada intay ayaga gaaloobeen iyo dadka kalena ka hortaagan yihiin waddadaada oo hor istaagan yihiin oo intaasoo xumaan ay faafinayaan yukadibuuna beeninaya rusulaka rusushaada ilahu halaa kuwaas wajcal calayhim korkooda waxaad yeeshaa rijsaka xumaanta ciqaabtaada iyo cadhadaada wa cadaabkaada rijsigu cadaabna waa la yihahda rijsaka qodobkaada iyo wa cadaabaka cadaabkaada allahuma qaatil ilkafara ilaahu gaalada la aladiina gaaladii uutuu kitaaba la siiyey kitaabka ee haddana ku dhaqmi waayey oo isagoo qur-aanka lagu sheegay oo nabi maxamed lagu sheegay intaba qaadan waaye qariyey ilaaha alxaq iyo ilaah alxaq allah xaqahu qaala caliyu wuxuu yihi waa sheekha bukhaari weeyaan wasamictu waxaan maqlay xadiidkan sidaan oga maqlay marwan min moxamed bn bishir marwan bin mucaawiya sidaan oga maqlay waxaan kaloo ka maqlay maxamed bn bishir wa asnadahu waana i isnaadiyey walaa ajiu bihi walaa ajiiu bihi lamana imaanin saas wada markaa laba laba dariiq bu marka leeyahay laba dariiq buu leeyahay dariiqan uu noo isnaadiyey iyo dariiqa kale uu ishaaray wallahu aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed